الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وفيما ذكرنا دلالة على أن تطوع يوصف بهذه الأوصاف ومن ذلك قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا intayna gudagelin darsiga markaa su-aashii xala laydiin diray maxaa laga hayaa ninkii waraaq ku soo qora akhriyo aan maqalno ka sii daayo waraaqii ira ku soo qora ha horta nin magaciisa ku qora ha soo marray soo sheegnay dalaalatun baa ku jirta calaa anna e, tusid iyo caddayn baa ku jira calaa anna tatawuca shayga sunnada ah yuusafu ama sunnaysigu yuusafu in lagu tilmaamaya bihadi alawsaafi tilmaamahan oo inuu iimaan nawaafishu min dalika adilada saa tusiisa waxaa ka mida ah qowluhu tacaala ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa kuwa sidaa yeela ee waajibaad iyo sunan badanba la yimid ayagaa mu'miniin dhab ah waqad jamacat ilaayatu aayaddu waxay kulmisay aayadda suuratu lanfaal eenu soo maray annafla sunnadii oo min wajhi اlqalbi qalbiga inuu ruxdo oo cabsado ah cinda dikri اllahi ilahay marka la xuso wa min atawakuli cala allahi alla in la mxuu ahay nafaqayntai waxbixinta ah mimaa kii xaggii ay wax ka bixiyaan ay ka sadaqeeyaan rusuqi lagu irsaaqay oo marka xoolo ah intaasoo dhan marka qayb waajiba iyo qayb sunna isku dhex yaaleen tilmaamihii afcaasha noocaas ahaabaa muminiinta lagu tilmaamay waxaana layidhi waa muminiin dhab ah taa marka waxay tusaysaa camalka sunnada ah inuu ka mid yahay min aliimaan wa minhu waxaa ka mid ah qowlu qowl nebi sala allahu calayh ali wasalam alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanku ka tirsan yahay idan dadkuna xishoodku waa ku kala badan yihiin xishoodkuna minhum maa huwa waajib wa minhum maa huwa mustaxab wa xusnu اlcahdi min aliimaan weji wanaagu iimaanku ka mid yahay walimaanu bidcun wa sabcuuna baaban iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr albaab ilaa hayri dalika min alakhbaar iyo intaa inaan ka ahayno axaadiioo baabka ku timid kulli waxay caddaynayaan acmaasha iyo taacaadku iyo khayraadku inay iimaan yihiin ama ha waajibeen ama sunna noqdeen wlina anagu bui sheeku qad bayanna waxaanu soo cadaynay ana aliimaana iimaanku diin lmuminiin muminiinta diintooda inuu yahay iimaanku inuu yahay diin lmuminiin wadiinu diinkuna cibaaratun cabirid weeye can iaacaati waxaa looga jeeda diinkuna waa ilaahay waa la adeeco fardihaa aacaadka faradkoodiiyo wa naflihaa sunnadoodiiba yubayinu haada tan yubayin waxaa caddaynhaya buui sixata haada ijmaac lmuslimiin daacaadkaoo dhanba midka waajibka iyo ka sunnadaba kulli in la odhanhayo waa diin kulligoodna ay iimaan yihiin waxaa tusahaya ijmaacu lmuslimiina muslimiinta ijmacay ku ijmaaceen calaa ana alwitra waragcatay alfajri wa saa'ir annawaafili witirka iyo ragcataynka fajra ka horeeya sunnadaa iyo sunnooyinka kaleba ka sawmi caashuura'a caashuuroo la soomo iyo wa caraf cashuuro waa maalinka tobnaad ama sagaalaad ee bisha muxaram zake loo yaqaan carafana hadda haddaabad joogtaan iyo wakayrihi iyo carafo iyo cashuura xilli aan ka ahaynba in la soomo annahu min addiin sunnooyinkaasoo dhan waxaa lagu ijmaacay inay diinteenna ka tirsan yihiin diintana ka mid yihiin wa anna man ankara daalika ruuxii dafiree diidana akhta inuu gafay oo uu khaldan yahay diinlaawana yahay bay culammada muslimiintu isku raaceen fa in qiila haddii la yidhaahdo ilaaqu hadihi tasmiya in sunooyinkaa diin la yidhaahdo minhum min almuslimiina calaa ariiqi اlmajaaz majaaz bay oga jeedaan ma aha waa min addiini majaazan racatay alwitru racatay alfajri soomu caashuura soomu carafa ilaa akhirihi waa diinteennay ka tirsan tahay waa diinteennay ka mid yihiin laakiin waxaa looga jeedaa majaazan majaaz ee xaqiiqa ma ah qiila waxaa la dhihi lagu jawaabi bal daalika xaqiiqatun shay dhaba ah weeye ahaan bay diinteenna ka yihiin walihaada saa darteed ayaa yukhti uu gafayaa ama gef lagu xukumay man ankara daalika ruuxi dafira ee diida lannu majaaska calaamaadkiisa waxaa ka mida ah, waad inkiri kartaa hadaad tiraada ra'aytu asadan yusalli waxaad u jeedaa nin geesi ah oo tukan hayaan soo maray waan kugu dafiri karaa waxaan kudhi karaa lam tara asadan yusalli bal ra'ayta rajulan yusalli majaaska dhaqankiisa waxaa ka mid a ah in lagugu dafiri karaa lagugu diidi karo markaad tiraada waxaan arkay nin eh, libax tukanhaya waxaan ku dhihi karaa libax maadan arage been baadna sheegtay e nin tukanhayaad aragtoo geesi ah waan kugu dafiri karaa marka haddaad tiradaan witerku iyo sunnooyinku waa min addiini majaazan waxaa ka dhalanaysa in la dafiroo la diidi karo oo la yidhahda diinta ka mid ma aha hawshaana salafku waxay ku ijmaceen inay khata'ata oon la dafiri karin walihaada yakhta'u waxaa gafaya weeye man ankara daalika ruuxii inkiray wamtanaca minhu kana reebtoonoo diin inuu ku sheega diiday waa ruux gafsan oo khaldan salafkuna ay ku xukumayaan inuu mukhto yahay waxaa dhici karta xataa in la takfiiriyo maxaa yeelay inay min diinina ay yihiin waa shay macluum min addiini bidaruura wujuubkeeda iyo sunnadeeda unbaa barkood laisku hayaa mooyeene inay diinteenna yihiin oy daaca yihiin ruux muslima khilaaf ka qaba ma jiro haulaai almurjiana waxba la weydiin mahaya haddi fain qiila haddii la yidhahdo man aطlaqa dalika famuraaduhu اlcilmu biha min addiin taawiil kale wey waxay dhaheen muslimiinta yidhi sunnooyinka diinteenna ka tirsan waxay u jeedaan in la ogaado inay muxuu ahaay nebi maxamed jideeyey oo sharcigu jideeyey in la ogaadaa min addiin ah ogaanshaha ictiqaadka iyo cilmiga min addiin ah ayaga samayntooda ilaa imaanshahooda diinba maahay leeyihi saasaan ku awulaynaa alla tafsiirinhayaa waa la awulahaya fain qiila haddii la yidhah man alaqa daalika ruuxii ilaaqay sunnooyinka diin ku sheegay fa muraadu ujeeddadiisu waxaa weeye alcilmu biha ogaasho la ogaado sunankaasi ayaa min addiini diinta saasay u jeedeen haddii la yidhaahdo lagu jawaabi laysa kadalika sidaa ma awshu liannahum muslimiintu yadkuruuna almrayn labada arrimoodba way sheegaan alcilmu walictiqaadna waa min addiin alcamalu biaacaati wasunanna waa min addiin inaad aaminto ragcataynka fajarka inay sunno yihiin nebi maxamedna uu laazimi jiray wuu tukan jiray muslimiintana uu ammaanay ogaanshahaasi waa min addiin iyo cilmigaas in lagu dhaqmana waa min addiin labaduba marka diinkeenna ay ka tirsan yihiin fayaquuluuna waxay odhan jireen muslimiintu macrifatu nawaafili min addiin sunooyinka in la barto oo la ogaado la aamino diintay ka tirsan tahay wa nafsu nawaafili min addiin sunooyinka laftirkoodoo la tukadana diintay ka mid taha la yimaado lagu dhaqmo wa yunkiruuna waa ku dafiri jireen waa qoonsan jireen calaa man nafaa dalika minhuma diin cilmiga iyo camalka wixii inkara sunan wa nawaafilah salafku waa ku qoonsan jireen waana la dagaalami jireen wliأnna qowlana muؤminu mawduuc lilmadxi liwujuudi umuuri min jihati yumdaxu biha waqad calimna ana lilnawaafili madhala fi اlmadxi wاhawaab sheekhu marka asagaa tan wato wuxuu leeyahay wliأnna qowlana weedhan markaynu aan dhahno markaaynu dhahno buu hi muminun haada muminun ama rajulu muminun insaanu mumin markaan leenahay lafdigaa mumina waa lafdi ammaaneed waa lafdi sharfeed mawduucun waxaa loo dejiyey lilmadxi ammaan baa loogu talagalay maxaa lagu ammaanhayaa liwujuudi umuurin arrima helideed min jihati jihati mumin laga helay markaan leenahay hebel waa mumin waxaa weeye tilmaamo iyo dhaqamo wan wanaagsan baa laga helay oo ku yahay mumin umuurtaasoo yumdaxu biha lagu ammaano waqad calimnaa waxaanan ogaanay buuhi sheekhu anna linawaafili madhalan fi lmadxi waاthawaab sunnooyinkuna qayb bay ka qaataan ammaanta iyo abaalmarintaba kalwaajibaad sida waajibaadka waa lagugu ammaani waa laga abaalmarin sunnooyinka waa lagugu ammaani waa laga abaalmarin fayajibu waxaa waajibaya an takuuna anawaafilu iimaanan sunnooyinku inay iimaan noqdaan baa waajibahaya yubayinu sixata haada madhabka annagu qabna cadday inuu saxiix iyo fayowya waxaa caddaynaya ana waصfa اlfaasiqi bidalika lama kaana yufiidu الdama kana kulu amrin lahu madhalu fi istixqaaqi اdami yuusafu biأnnahu fisqu kadalika اliimaanu wuxuu yihi sheekhu masale muhiim jiddan wey wuxuu yidhi faasiqu waa lafdi cay ama cambaarayn ama dhaleecayn wey hebel waa faasiq waxaan waa fisqi markaad tiraado waa shay lagu caayo ruuxa oo lagu cambaarayo shay walba oo qayb ka noqda kana qayb qaata fisqigaana iyo in lagugu caayo ka qayb qaatana fisqi buu noqon hayaa kadalika aliimaan haddaba wax walboo ka qayb qaata in lagu ammaano waa min aliimaan wax walboo ka qayb qaata in lagu caayo lagu cambaareeyana waa macsiye fisqi tiibuu sheekhu ka hadlaya ana wasf alfaasiqi ana wa ai bidalia mxuu ahay wasf alfaasiqi bidalika faasiqa in lagu tilmaamo yani bidalika ay bilfisqi wasf alfaasiqi bidalika ay bilfisqi lamaa lamaa goortii kaana uu noqday wasfigaasi yufiidu mid faa'iidaynaya addama ama lamaa kaana alfisqu yufiidu dama kaana cay iyo cambaarayn dhaleecayn buu faa'iideeya kaana kullu amrin arin kasta wuxuu noqday oo lahu madhalun qayb kuleh ama mxuu ahay gacan kuleh fi istixqaaqi dami cayda mudashadeeda yuusafu shaygaas waxaa lagu tilmaami biannahu fisqu inuu yahay kadalika aliimaanu iimaankuna waa sidoo kale shay walba oo ka qayb qaata in lagu ammaano waa iimaan sida shay walba oo ka qayb qaata in yado fisqi faasiq lagu yidhaahdo ama lagu yidhahda mxuu ahaay caasi uu u noqonayo fisqi iyo macsiyo u noqonayo marka faasiq waxaa eh, laguu dhihi waxaa la timid arrimo cay aad ku mudanayso liwujuudi umuurin min jihatii buu soo yidhi kadalika liwujuudi muxuu ah wafusuuq min jihatii markaasuu wuxuu mudanayaa in la cambarayo dhaleeceeyo cambaarayntii dhaleecayntu waxay ka timid arrimo aad samaysay ammaantuna waxay ka iman arrimo aad samayso oo ictiqaad iyo camal iyo dhaqan ah. wa aydan sheekhu ku noqon fa ina alfaraa'ida waajibaadka oo min asalaati wasiyaami walxaji kulliha dhammaanteed iimaanu weytaano muran ma waajibaadka oo faraaisha iyo arkaanta ilahay waajib yeelay sida salaada iyo soonka iyo xajka dhammaan waa iimaan waqad yadkhulu fiiha waxaana gudageli waajibaadka la gudanayay annaflu sunna gudageli hadda salaaddii maqriban tukanaynay waxay ka koobnayd qayb waajiba iyo qayb sunno ah wakaad aragteenoo fuqahadu waxay dhahayaan salaadda waxay leedahay waajibaad iyo arkaan bay leedahay sunan bay leedahay hay-aad bay leedahay hay-aad bay leedahay atixiyaadkii waxay u qaybinayaan akmal iyo aqal bay u qaybinayaan rukuucdii bay akmal iyo aqal u qaybinayaan nafs alqadiya marka waxaa weeye waajibaadkii laftirkoodii baa sunan baa dhex galahaya waqad yadkhulu fiiha fi faraaid wاlwaajibaati annaflu lianna almusalli ruuxa tukanaya qad yafcalu wuxuu samayn fii jumlati salaatihi salaadeeda duuduubkeeda gudaheeda wuxuu ku samaynaya maa yakuunu naflan minhu ma shay yakuunu noqonaya naflan sunno oo minhu min ashasi ama minhu min asala salaada ka tirsan wakadalika fii xajihi fii xajatin baa ii dhigan waana khaa wakadalika fii xaji xajkiisana sunnooyin baa ka mid ah xajku wuxuu leeya waxyaaba uu ku buro waajibaad sunan cibaado waajib ah oon sunnooyin lahayn maba jirtaba yubayinu sixata haada kaa waxaa caddayn haddaba cibaadadii marka sunnadeedii iyo arkaanteedii waajibkaha kulli waxaan dhahaynaa he iimaan iyo aaco yubayinu sixata daalika kaas asxidiisa iyo fayoobidiisa waxaa tusinaya inuu gar yahay annahu qad yadkhulu fii salaatihi maa laysa binaflin milu اlcamali اlqaliil taa waxaa kutusahaya salaadaadii waxaa dhex dhici kara shay aan daaco ahayn adoo tukanaya haddaad xoqoto xoqoshada ma daaca horta salaaddii bay dhexdhacda la soco had xoqoshada aad xoqoto iyo gaadaamadhaba gaadaamadhabadka iyo inaan mxuu ahaayey culamada aad feeraysato sida qolyihii wahaabiyad ahaa iyo maantao dhan mxuu aha garhka jiida iyo dad baan unta ku aafaysan markay salaada galaanba inaan isjiidaan oo qamiiska toosiyaan oo wax iska jafaan intuu banaanka taagnaa muxuu susoo jafi waaye markuu salaada bilaabo ayuu muxuu bilaabaya dhaqdhaqaaq iyo gadaabadhabad iyo gashanlayn iyo hawlu bilaabahaya afcaasha qaliilkee marka salaaddu aysan ku buraynin dhaaca ma aha sunana ma aha waajibna ma aha waa maxay waa shay mubaaxa ah. lagaba yaabo inuu salaada buriyo hadduu batana ama uu foolxumo kala keeno idan salaadda waxaa dhacdhacayuu u jeedaa sheikhu markaas shay waajibah oo lagaa abaalmarin aadna ku ammaanan tahay shay sunno ah oo lagaa abaalmarin xaggan aad ku ammaanan tahay shay mubaaxa oon daacana ahayn waajibna ahayn sunnana aan ahayn maa laysa mil amal ali sida camalka hawsha yar dhaqaaqa yar oo kale uskunu fi sala baa laysku ogaa xadika cabdillah mascuud fi saxiix muslim uskunu fi sala salaada dhexeeda waa in la xasilo oo dhaqdhaqaaqa la daayo qolyaha suufiyadaasay u dhihi jireen iyo muxuu ahay axkaanleydii alaaa xarakaati mutawaayaat salaaday buriyaan yay marka wahaabiyadu waxay dheen daliil keensada taqdiirkan aad leed alaa xarakaat mutawaaliyaat fii ruknin waaxidin alaabtan aad ku xidheen daliilkeeda keena min kitaab illah wa min sunati moxamed o ijmac salaf saalix nafti baa qabatay waa suufiya xagey ka keenaya dee lama hayo daliil lama hayo markii nimankaa markay daliil keeni waayeen laftirkiinu inaad ku xadgudubtaan oo dhaqdhaqaaqdaan waa khalad kale awaamir baa meeshan taalla uskunu fi salaa salaada gudaheeda waa in la xasilo oon la dhaqdhaqaaqin oo la gaadaama dhawaanin xadiidka cabdillah mascuud fi saxiix muslim marka labadaa macno wey ninkii yidhi salaadaadii dhaqdhaqaaqii bay ku burtay waagi dambe waxayba keeneen inay dhahaan fartaas markaad dhaqaajinayso waa in ay keligeed dhaqdhaqaaqdo keligeed hadday intan la dhaqaaqdo batala salaadka bay yidhahdeen shaaficiyi oo fartii gacantii yaa kala reebi kara intan cuncuntaa iyo farteeda yaa kala reebi kara waxay dhaheen kunna bawjada saa dheh keligeed ha dhaqaaqdo hadday gacantu saa la yar tiraado oy gacantu dhaqaaqdo waa bur salaaddii marka nafti baa qabatay hawlaha siday ula dagaalami wahaabiye marka waagda ay waxay keeneen inay iska dhaqdhaqaaqaan oo dad tukado dadka ugu dhaqdhaqaaq badan wahaabiyada wama kala tukanaya u fiirsada warkaa iska ilaaliya ma fiicno hawsha ayada ah ha la xasilo maa laysa binaflin mil camal اlqayr aw الsahwi sahwi baa gelaya salaadaadii sahwi cibaado ma ah sunana ma ah waajibna ma ah waa shay iska bannaan walaa yuusafu dalika camalkaa qaliilka iyo sahwigaada iyo khata'aada lagu tilmaami maayo biannahu iimaanun iimaan inuu yahay lagu tilmaami maayo maxaa loogu tilmaami waaye liannahu laysa bifardin walaa nafli muhiim jiddan wey ka jawaaba kuya sheekhu salaaddii waxaa dhexdhacay fal aan cibaado ahayn waxaa dhexdhacaya fal cibaado ah falka cibaadada ah iyo midkaan ahayn maxay kale yihiin ii kala sheeg bukuy waxaad dhihi midkan cibaadada waxaa kamid ah dhaqdhaqaaqa iyo sahwiga kaas cibaada maaha haddaba min addiin ma aha min aliimaanna ma aha ye labada kale ee midna sunnada ah midna oo uu yahay waajibka ka war waa inaad tirado waa cibaado iyo aaco aacaduma min aliimaan hadda xaggeed aad haddii kale waa inaad raaciso gadaamo dhabadka iyo ruuxashada iyo dhaqdhaqaaqa waa inaad raaciso ama shaygii mubaaxa ha raaci iyo sahwigu iyo ama waxaad raacaysaa waajibaadkii raaci xagga iimaanka iyo aacanimada iyo cibaadada markaa uu gud buu la ekaysay sheekhu waa fiican واxtaja الmukhaalifu mukhaalifku wuxuu xujaystay biأna nawaafila laa haayata laha ay laa xadda laha ay laa nihaayata laha sunnooyinku meelay ku dhammaadaan ma laha yidhaahdeen falow kaanat min aliimaani hadday sunnooyinku iimaanka ka tirsan yihiin lam yuusaf kullu waaxidin mid walboo muslimiinta ka mida laguma tilmaameen biannahu kaamiluliimaani iimaankiisu inuu dhammaystiran yahay xata alambiya salawaat ullaahi wasalaamu calayh ambiyada xataa aan lagu tilmaameen wey ambiyada xataa laguma tilmaameen yani waxaa weeyaan sunnooyinku xad ay ku dhammaadaan ma laha sunnooyinkii oo dhan nin dhammaystira karana maba jira wey wixii sunno ahayd ama soon ha noqdo ama xag sadaqa ha noqdo ama qiyaamuleyl ha noqdo ama qur-aan la akhriyo had iyo goor ha noqdo ama ummaddu khayr la fara ha noqdo yacni sunnooyinkii dhan walbaba ahaa ruux dhammaystira karoo aadabaana ma jiray dheh xataa ambiyada allah ka dhigay haddaba hadday sidaa tahay lawajaba waxaa waajibi lahaa waصfu اlkulli dadkoo dhanba in lagu tilmaamo biannahum naaqisu اliimaani iimaankood inuu dhinman yahay oo naaqis yahay wa hada mustankarun cinda اlmuslimiin bay dhah waana shay la qoonsado oo la dafiro oon la yeeli karin muslimiinta diinkooda marka la fiiriyo ambiyadii baa naaqis liimaana oo nebiy llahi maxamed baa iimaankiisu dhiman yahay baa ka dhalan ba hawsha hawshaana hawla aqbali kara maaha hawshaa waxaan kaga badbaadi karaa inaad ka toobad keentaan asxaabu اlxadiid oo ka toobad keentaan sunnooyin baa iimaan ah sunnooyin baa iimaana daayay dheheen haddii kale waxaan baa idin laazimahay wاljawaabu jawaabtu waxaa weeye ana tarka الnawaafili alatii laysat biraatibaةi maca alfaraa'idi laa yuujibu nuqsaana iimaanihi walaa nasifu binuqsaan اliimaani liأnna الnuqsaana yufiidu الdama sidaasuu yidhi wadaadku wuxuu yidhi baasha sunnooyinkaan kala qaadno sunna muطlaqa nawaafil muطlaqa oon wakti lahayn oo nin walba asagoo khayrdoonkiisa iyo dadaalkiisa ah iyo mid waktile oo rawaatib ah oo waajibaadka raaca aan u kala qaadna raatibooyinka sunnooyinka rawaatibtaa ah ama soonka raatibka ee lixda shawaal oo kale iyo midka wakhtiga leh haddii carafe iyo cashuuro oo kale ka tegidiisu wuxuu keenaa buu idhi nuqsaan la imaanshihiisuna waa iimaan buu dhihi doonaa qaadi abuyacla laakiin sunnooyinka mutlaqa ah iyagu ma keenaan halkaasuu maray waana hawlaan saxanayn xalayna waanu soo tilmaannay ana tarka الnawaafil alatii laysat biraatibatin sunooyinka ka tagidooda allatii sunooyinkaasoo laysad aan ahayn biraatibatin mid ku xidhan oo raacda maca alfaraa'idi laa yuujibu ma waajibayo nuqsaana iimaani iimaani اlmuslim aw iimaani shakhsi ruuxa muslimka iimaankiisa isdhimidiisa ma keenahay mana nuqsaaminayo walaa nasifu axadkii ka tegayna ku tilmaami mayno binuqsaan iimaan ku tilmaami mayno lianna nuqsaana isdhimiddu iyo naaqusnimadu yufiidu dama cambaaraynaya dhaleecayn buu faa'iideeya taasi waxaa lagaga jawaabi loo min annuqsaani ma laa yuujibu dama wa minhu ma yuujibu dama labadaas hawshibuu sheekhu marka hawshaas way ka hoos baxday raxmat ullaahi tacaala calayh nuqsaanta gaadhaysa muxuu ruuxa muslimka yaa qaybna lagu eedayna uu ku cambaaraysan yahay oo ka tarki lwaajibaati wartikaabi lmuxaramaat qaybna uusan ku eedaysnayn oo ah shay muxuu ahay sunanka rawaatibta ah iyo kuwa mutlaqoo laga tago iyaguna markaas kuma ceebaysno laakiin ninkii la yimid iyo kii ka tegay sunnooyinka marka laysbarbar dhigoo laysku fiirsho waxaa iimaan badan kii la yimid ayb lianna nuqsaana yufiidu dama waxaan lena kullu nuqsaani laa yufiid bal bacdu nuqsaani yufiidu dama hawshaa inaad ku baraarugteen bay la tahay walaysa lidaalika sunnooyinka muطlaqana oo ma ahanin madhalun meel ay ka soo galaan ma jira buui fii dami cayda iyo cambaarinta ay ka soo galaan وإida kaana kadalika hawshaaday sidaa tahay bu lam yasixa ma asaxaya maa qaaluu waxay dhaheen oo ahaa min أnnahu yufdi wuxuu keenahaya إilىa nafyi kamaali الsmi ay ismi اliimaan wey ilaa nafyi kamaali اlismi iimaanka dhammaystiraa in laga anfiyo fii xaqi اljamaacati muslimiinto dhanba fii xaqi اljamaca ee jamacat اlmuslimiin baa loo jeedaa ila waxay soo dhaheen haddii sunnooyinku ay iimaan noqdaan waxaa ka dhalan ruux muslima oo iimaan dhammaystirta inuusan jirin xata alambiya wاlmursaliin marka waa l waa jirta waba kama jiraan wuxuuna sheekhu yidhi inuu yidhaahdo uu kala qaado sunooyinkii qaybna waxay ka tirsan tahay qaybna dembi bay keentaa qaybna ma keento aa wey khaa wey waxaan leenahay nawaafisha iyo sunooyinka ka tegidoodu dembi ma keeno laakiin nuqsaanta ay keenayso waa nuqsaan nisbi ah oo ninkii la yimid iyo kii ka tega marka la muqaaranayo laysbarbardhiga ah ama xagga dembi iyo cambaarayna iyo ciqaab iyo midna ilaahay agtiisa ma laha hawsha ayada ah لأnنه wuxuu hi inamaa ynتفي bma يuفiid الذم لأnه maa inamaa ynتفي kamaal اsm wy inamaa ynتفي kamaal اsm ay kamaal الإimaan iimaanka dhammaystirkiisu wuxuu ku anfo meesha kaga baxa bma yufiidu dam ay birtikaabi ma yufiidu dam aw bitarki ma yufiidu dam inaad ka tagto shay ka tegiisu uu ay cambaarayn dhaliya ama aad ku dhacdo shay la imaanshihiisu intaa u ka dhasho hawshaa sax ma ah damiga iyo iskuma xidhno nuqsaantu ayb wadalika yaxsulu damigaana wuxuu ku axsilaa buu ihi fii ashyaaa maxsuura dhowr shay oo kooban buu ihi wahiy alwaajibaatu wاlmasnuunaat الraatiba acni اlwaajibaatina waad dhihi kartaa ayb alwaajibaati wاlmasnuunaat waajibaadka iyo sunnooyinka alraatibati raatibkaee raaca faraaisha ka tagooda ayaa iimaanku isku dhimaa ayb idaa daawama markuu weliba joogtayo calaa ka tegideeda markaas wey